بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bab بيان الكبائر وأكبرها aadaakani baa bayaanilkabaa'iri bal dunuubta waaweyn waxa weeye taa caddaynteedii iyo waxyaalihii ku soo arooray bal qaybo ka mida dee kollay nooma dhammaanayaane taas buu baabkeedii yahay iyo wa akbariha wa bayaani akbariha macnaa akbar ilkabaa'iri wey oo dunuubta waaweyn kuwa usii waaweyn oo iyadoo dunuubta ay u qeybsamayso kuwo yaryar iyo kuwa waaweyn ayaa kuwii waaweynaa ay leeyihiin dee kabiir iyo akbar bay yeelanayaan mid weyn iyo mid kaba sii weyn haddaba si guud bal kabaa'irta caddaynteed iyo weliba kuwooda ka markaa kabaa'irta usii waaweyn caddayntoodii ayuu baabkeedii yahay xadaثnي cمr بن محamed بن bukayr بن محamed الناqd qال xadaثna ismاعيل بن عulayةa عan سacيid الجurayriي qol xadaثna cabdالرحمن بن أbي بkrة عan أbيه qال أنه qاal kuna عinda rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم bal kollay sanadkan ban in yar yar eegi doonaa midho intaasi oo casharka inoogu socdo dee ma badsan doono umuuraha marka camru ninaqid kol saasuu kitaabka u yimaada camru ninaqid kolla waa kan camr bn moxamed annaaqidu buu odhan imikana abtirsintiisii uu inoo dhameeyey laakiin horeynu usoo maray intan iimaan ku jirnay baan soo maray waa nin sheekhyada muslim kaba mid ah dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay oo ah weeye eh, bal markaa imika waa inoo dhan yahay haddii camrun iyo naaqidu keliya aad aragtana waa ninkan un weeye camr ibnu moxamed ibnu bukayr ibnu moxamed imaamkii weynaa ismaaciil ibnu culaya ama ismaaciil ibnu ibraahim baa ku xiga laakiin waxaa isna kusii xiga saciid aljurayriyi oo suurtagal caawa inuu inoogu horeeyo waa nin horta taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah macnaa taabiciinta waa midharhkii ugu dambeeye aad u cimri cimrigoodu dhaadheeraaday saxaabada ayay la kulmeen anas iyo dee raggii midharhkii ugu dambeeyey dadkii la kulmay buu kamid ahaa <coughs> jurayrkana waxa weeye nisbadu dee kolley aljaririyuna kitaabka waaba ama ruwaada kamid weeye aljurayriyuna waa tan inoo taalo oo dee dambigu waa in ismiga musaqarkaa jurayri jurayr ibnu cubaad la idhaaho oo kollay qabiilo ama odaydee reer ahaa ayay nisbadu tahay <coughs> marka bal ninkan saciid ibnu iyaas baa horta la idhaah waxaana jirta ruwaadan aada loogu kalsoonaa de waa nin hiqa ah oo sikaaru taabiciina ah, baa nidhi ee waxaa iska jirta had iyo goor marka la idhaah ninkii dee waa nin lagu kalsoon yahay kollay sidaas xaalkiisa lagagama hadho had iyo goor cilooyinka axaadiisu ragga hiqaadka axaadiistooday ku yimaadaan dadkan hiqaadka ana raggii xufaadaha nuqaadaha xaalkooday la socdaan ilaa ugu dambeyn ay kaba dhimanayaan marka ninkan saciidi wuxuu ka mid yahay dadkii markii dambe ee awaakhira cumrihim ikhtilaad kuba yimid macnaha nin xaafido ahaa axaadiistiisa korka ka haya dabdiya laakiin ugu dambeyn saddex sanadood geeridiisa ka hor waa saddex sanadood geeridiisa ka hor ayaa wixii uu hayay ay iskaga qasmeeno waa kuwa ay ku magacaabaan culimadu mukhtalidiin ama mukhtalid macnaa uu isku darsamay barhkood dee markay laga yaabaa maradka mawdka un bay tagayurkaasi kuba yimaada kuwaasi isaga wax dee lasoo qaada ma ah laakiin dad baa dee iyagoo markaa muddo sii noolaaday ayaa xifdigoodii xumaada dadka qaarkood dee waa la og yahay in masalan oo way kala soocaan waktigii uu markaa ikhtilaadku ku yimid sida ninkan oo kale iyo waktigii dee uu caadigaa bay kala soocaan markaa kuwaasna xukun gaaray leeyihin waa nin siqaa sidiisa laakiin arrintan ku timi baa wax kale dee axaadiistiisii arrin kale kusoo kordhinaysa marka culimadu tay dee daabidkoodu yahay waxay ninku hadduu mukhtalid yahay labada waktina axaadiis laga wariyey waayo ragga qaarkood baaba dee markii ikhtilaadka lagu ogaaday dadkiisi ay u diideen cid wax ka maqashaba cid wax ka maqashaba oo qabla ااkhtilaad mooye bacd ااkhtilaad waa sida jariir ibn xasim awlaadiisi dee waa laga manciyey inuu dad la kulmo ama de ay axaadiis ka qaataan oo kale lakiin dadka labada waktiba lala kulmay taas baa ishkaal keente waxay arrintu ay tahay qabla ااkhtilaad wixii ka wariyeyna xadiiskiisii horeba yidhaahaano de waa xadiiskaa la aqbalayo bacd ااkhtilaad dadkii la kulmayna waxa weeyaan de xadiiskooda lama aqbalo inkastaba sidiisa siqaha u ahaado ka ka warinaya adna ahaado waayo lama oga inuu dabiyo iyo in kale taas ayaa kolley xukumka uu yahay saciidkana de ragga yaryar oo kale mararkaa dambe la kulmay sida ibn abi cadi iyo ibn lmubaarak iyo kolle riwaayadooda waxaana kuma yimaadee eh, laakiin culimadu waxay dabdiyaan dadkii ka maqlay oo waxaa kamid ah ismaaciil ibnu culaya qabla اkhtilaad buu ka maqlay labada سfyaan iyo labada xamaad iyo shucba iyo macmar iبn rashid iyo raggaasi waa dadkii xadiiskiisii hore yaqaanay dadkii hore ula kulmay weye intaanay arinkani kuba iman kana dee wkti geeridiisu dhowday buu kuba yimi bal markaa ismaaعiil iبn culaya wuxuu ka mid yahay dadkii qabla ااkhtilaaط laba kulmay lakiin ninkani waa dadka iqaadka ee اkhtilaaطkum iyo dee aimadna kutubta taraajimtana way ku sheegaan waxaana iskaba jirta horta dee iبnu kayan la yidhaha kitaabkiis uu leeyahay oo gaar aho o intan iyaga un taraajimtooda kuba khaas yeelo madbuucina waa jira bal dabacaad kala duwan ku madbacaysan oo waxa weeyaan iyo dee rag kaleba waxaan filaya kitaab keliya mahay kutub cadiid oo madbacaysan baa jirto raggan un taraajimtooda iyo umuurahooda dee marka agaag bay utatabucaan ruwaadii oo dhan bay kala saaraan axaadiistiisii bay kala saarayaano bale waa kutubtaas e bal waxaan leeyahay ninkan dadkaas ayuu kamid yahay ninka inooga warinayaan oo dadka qablalkhtilaad laba kulmay waxaa ku xiga cabdiraxmaan ibn abi bakrata isagaadna caawa filaya inay noogu horeyso aabihii o dee hore inuu aragnay abubakrata nufeyc ibn اlxarita saxaabiga shahiirka ah horeynu isaga usoo aragnay waa nin taabici weyn oo bal taabiciinta waa raggii ugu waaweynaa odhan karnaa magaaladii basre markii la degay oo dee dagaalkii qaadisiya ee dhulkaa kaba dhacay cumar ibn khadaab khilaafadiisa bilowgeedii dagaalkii dhacay dee markii dambana fure u noqdayba waxa weeyaan dee in faris iyo dhulkaa la gala dee ciraaqna hagaa gacanta loogu wada dhigo dagaalkaa dabadeed muslimiintii dee waxay degeen sidee jihaadkii baa sii socday kufa iyo basre iyabaa la dhisay marka basro ayaa la yidhah waa muslimiintu marka ay degeen nimihii ugu horreeye u dhashay awalu mawluudin fi lbasra muslimiinta ayuu noqday cabdiraxmaan ibn abi bakr so de waa sanadii la degeyba waa dhashay isagaa ugu horreeyey wax muslimiinta ugu dhasha basre ugu dhasha ninkii ugu horreeyey waay cabdiraxmaan ibn abi bakr se markii dambena de sideetan waa dhaafo aad buu wakti dambu dhintay lakiin waa taabici weyn waana nin iqa bal lakiin khaasiyadiisa lagu tilmaamo ah awalu mawludin fi lbasra basra nin ku dhashay ninkii ugu horreeyey muslimiinta u dhashay marka ay degeen qaala wuxuu yihi marka abubakrata kuna waxaan ahayn cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi agtiisaanu kuba sugnayn faqaala wuxuu yihi alaa unabiئkum biakbar الkaba'iri alaad waa ti adaatu istiftaaxa ahayd de walo aan de macno istifhaameedna isagaba yeelanayno jumlada alaa unabiئkum maydin waramaayo biakbar الkaba'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn maydin sheega maydinku waramaa ثaلaaثan saddex goor baa rasuulku cibaaradan ama jumladan ku celiyey oo macnaha alaa unabiئkum biakbar الkaba'iri baa rasuulku saddex goor ku celiyey arrinkuna waa ta'kiid ahaan adkeyn uu adkeynayo si ciddan maqlaysa ee uu hadalka ugu jeedinaya ee ugu baraarugaanayo qalbigoodi iyo fahamkoodii waxa uu sheegi doono ee arinkan ah ay qalbigood iyo fahamkoodii soo xaadiriyaan waxa uu sheegi doono taas ee rasuulka ilaahayna hadduu dee waaba inoo dambaysaa kitaabkay kuba iman hadduu hadal kuba hadlo saddex goor buu ku celin jiray taasna waaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh si ee xadiis inooguba yimi noo sugan alaa unabiukum biakbar اkabaa'ir halaaan marka isagoo rasuulka ilaahay akbar akabaa'ir sheegayo wuxuu yihi kollay balaa baa ugu sugan haddaan halkan akbar aan nidhaahno in istifhaam baan soo dhigane alshraaku billaahi waa ishraak rabbi loo shariig yeelo waa gaalnimadii guud ahaan dee carab bay u badnayd ama dee iyaga xaaladoodi iyo jaahiliyadoodii shirkigaas iyo sanam iyo waxyaalo kale ama ay rabbi soo baalgeliyaane waa kufri dhammaantii weeye waa ishraak rabbi loo shariig yeelo iyadoo lagaba kufriyo kaas baa dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn kaba mid ah iyo وعquuq الwaalideyni labada waalid caaqnimadoodii labadii waalid oo lagu caaq noqdo oo deeba lagula kaco waxay de qowl ah ama ficlo iyagu dhibsadaan dhibsi kolley aan fududayn ee aan kana dhalanna shay dee waxa weeyaan iyagoo marka horeba dee wax matalan ama loo diiday oo ruuxan sharcan loogu diiday dee iyagii faraya ama wax la amray u diidaya jaanibka aanay kaba iman umuurihii aan makhluuq lagu adeeci jirin arrintu aanay kaba iman waa wax markaa haddii umuurihii dee makhluuq aan lagu adeeci jirin ee ilaahay macsiyadiisa iyada cidna laguma taas adeecayo ama ha dhibsado ama yaan u dhibsan laakiin wixii aan jaanibkaas ahayn ee dee qowlkii ama ficil uu dhibsado kolley ta aan dee mid sahlan oo fudud oo dee aan ahayn ayay caaqnimo barhkood ku dambiyaan ama daabit cuquuqa ugaba dhigaane labadii waalid oo bal adigu lagu caaq noqdo iyo washahaadatu zuuri markhaatiga beenta ah taas baa rasuulka ilaahay yidhi oo azuur asalka hore waa dee shaygii oo wabatan xataa tazuir iyo waxyaalaba imika la isticmaalo folturiga iyo waxyaalo oo waa shaygii adugu ama lagu sifeeyo wasfi masalan xaqiiqadiisii khilaafsan ama wuxuu ahaa iyo su ahaa si ka duwan laguma khilaafsan ayaaba zuurka yaba la yidhaah ama siu qolooyinkaba soo naqlinayo qurxin shaygii dee daahirkiisii laba qurxiyo iyadoo dee sawaaqica ama xaaladiisu ay tahay arrinkaa ay kaba duwan tahay markaas kale markhaatiga beentaana waan garanaynaa akbar alkabaa'ir baa rasuulka ilaahay kuma soo daray waayo waxaa ka dhalan kara itlaafu lanfus oo haddii markhaati beena ruux lagu soo oogo oo lagu soo oogo inuu dee ruux bikayri xaqin kuba dilay ama uu bal matalan zine aanu sinaysan oo rajmi keensaadii xuduudii la oogayo waxyaa uu laba yimi markhaatigiina la dhameeyo wixiina uu been yahay dee naftiisii baa loo goynaya markhaatigan baa lagu gooyo kale xoolo ayaaba lagu qaadan karaa markhaatiga beenta wixii ilaahay xaaraam ka dhigay ayaa lagu banaysanaya markhaatigii beenta shay xalaala ayaa ruuxii lagaba xarimayaayo haddii dee markhaati balimaka imaka uu yimaado beena oo ruux lagu soo wayadoo la geeyeyn oo ay maqlayeen oo haweenaydiisii furay isagoon furin oo kale oo saa lagu kala kaxeeyo oo kale shay xalaalaba xaaraam ku noqda ama dee waxa weeyaan isagoo bal matalan adigu mafsado weyn baa ka dhalata markhaatiga beentaa kaba dhalanaysa waxa weeyaan waana kuwa aan ah, tilmaamay waa waxyaalaha ugu waaweyn e mafaasid intaa ka yarna way ka ratibmi kartaa haddaba akbar اkaba'ir baa rasuulka ilaahay kuba daray shahaadadii zuurka markhaatigii zuurka ayuu kuba daray <clears throat> xaafid xajar baa wuxuu idhahaa isagoo dee laftigan zuur dabdinayuu lahaa daabid zuur waxa weeyaba horta wasfu shay calى khilaaf ma huwa bih shayga oo lagu tilmaamo lagu sifeeyo tazuurkan iyo imika waxyaalaha la isticmaalada baabkan buu noqon markaa shaygii oo lagu sifeeyo si uu ahaa si kaba duwan lakin kol wuxuu hi qowlka loo idaafeeya oo waxaaba la odhanaya sida laftiga inoo dambeeyey qowl zuur haddii taa la yidhaaho wuxuu noqon beentii kadibkii iyo wixii baadilkaa ama been ama shaygii kale baadilka ahaa waladina laa yashhaduuna zuura qur'aanka oo kale dadka addoomaha ilaahay wa cibaad الraحman aan zuurka xaadir ahayn macnaa waa wixii batil ahaa aan goobjoog kaba noqon ahayn ba dee laguma fasiray markaa qowlka haddii shahaado lagu sifeeyena dee wuxuu khaas ku noqonaya markhaatiga beenta oo manaa haddii qowl zuur la yidhaahna waa beentii soo geli hadalkii batilka ahaa iyadna qowla zuur buu noqon haddii shahaadatu zuur la yidhaahna dee wuxuu noqonayaa shahaadadaa la garanayo kolna maxaa lagu sifeeyaaba ficil baa lagu sifeeyaa oo dee laabisa sababay zuurin oo kale haweeney ay tidhi haddaan dee iyadoo naa kale lala qabay aan ninkaygu waxaan u isiin iyadoon tan kale unaan ku xumaynayo a waxaya waxaaya waxaasu isiiya bal kama warano deeto bal matalan rasuulka ilaahay ba almutashabicu bima lam yucda ka laabisi sababay zuurin laba maroo beena marka ficil baa loo nisbeeyey maka laba maroo beena ruux xiran oo kale bal dee timihii timi aan ahayn lagu darayey oo kale dee saa dumarka qaar hadday sameeyaan oo kale taa nafteeda xadiis baa ku yimi shacarka mawsuulka in zuur lagu magacaabay waa shay marka waxaan leenahay qowl waa loo nisbeeya ficil baa loo idaafeeya kol shahaadadii oo khaasaa loo idaafeeya arrinkuna waa shaygi oo lagu sifeeyo si ah si ka duwan laguma sifeeyo bal markaa dee shahaadada zuurna waxaa maqaam kaa gaadhsiiya taa weyn aw amase qowl zuuri waan sharaxnay cibaaradaba eh, lakin dee san ruwaadda kitaabkan bal bukhaarina awda way dhacday oo dee shaki tilmaamaysa oo inuu yihi shahaadatu zuur iyo inuu yihi qowl zuur oo kale waxaa kaloo riwaayaadka qaarkood halkan yimi ama dee ruwaadda qaarkood ku wariyeen washahaadatu zuuri wa qowl zuur oo wawdii caadifad ahayd markhaatiga beenta iyo hadalkii isaguna dee baadilka ah ama beenta ahaa saan sooba sharaxnay oo iyada haddii aan markaa taa nidhaahno awdan aan ama bimacnaa u ka dhigno ama wawda aan qaadano idagoo de waa qowl zuur oo kale waxay noqonaysaa markaas qowl zuur uu ka caamsanaan yahay uu ka waasacsan yahay shahadatu zuur baa ka khaasano waxay noqon cadfu caamin calaa khaas buu noqon shay caama oo wax khaasa na waa qaybihiisii qeyb kaba mida laguma cadfay wa kana rasuul llahi salى الlahu alيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mutakian ku jiqilaysan oo markaa uu hadalkan ama xadiidkan sheegayey ee alishraak bilaah iyo cuquuq lwaalideyn iyo shahatu zuur intaba u sheegay rasuulku markaa ama barkima ama waxbuu saa dee uu halkaa gacanta ugu hayo waa ku tiirsanaa ama jiqilaysnaaba fajalasa uu soo fadhiistay waa ihtimaam uu arrinkan uu ihtimaamayo dab famaa zaala kama zuulin yukarirha waa intan dambe washahadat الzuur aw qowl zuur washahadat الzuur inuu ku celceliyo rasuulka ilaahay kama usuulin oo macnaa iyaduu ku celceliyey intan ugu dambeysay buu ku celceliyey ku celceliyey xataa qulnaa ilaa aan nidhi annagoo isaga u naxayna nacayna wixii rasuulka ilaahay ama cadho gelinaya ama isaga dhibi ugu sugnayd waa maxabadii badnaa ee jeclaan iyo adabtii laytw sakata lamu aamuso aan idhi allamu iska aamuso tii waxay ku tamaniyeen inuu rasuulka ilaah iskaba aamuso iyagoo de nacaya wixii rasuulka ilaah inzicaaj ama cadro iyo waxyaalo ku keenayey ee isaga ay dhibtay uba nacayeen bay taa yidhaaheen marka waxa weeye un intan dambu ku celceliyey maha inay dee ishraagii iyo ay ka weyn tahay ma aha laakiin bal ishraaga dee kolley ruuxii qalbigiisu saliim ahay hagaagsanaa waa ka ordayaaba gaalnimo cuquuq lwaalideynna dee walow in badan oo caaqnimadii ay badan tahay haddana dabcigii saliimka waa diidaya waalidkii dee ruuxa waxa weeyan waalidkiiba ahaa in caaq lagu noqdo dabcigii saliimkaabaad laakiin tan kale hadalka beentoo lagu hadlo ama markhaati been oo kale way ka dhicitaanka ay dhacaan baa ka badan kuwa hore waa la fudaydsadaa waa la tasaahusadaa mafsadada weynaan tilmaamayna way kaba ratimaysaa iyadoo mafsadadu ka ratimi karta ay aada u weyn tahay ayaa haddana tasaahulka iyo tahawunka dadka kaba dhacaya uu badan yahay o markaa waa si dadkii ugaba dheereeyo arrintaa ugaba adkeeyo ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh washaha zuur ku celceliye maha macnuu ihtimaamka intaa la ee rasuulka ilaahi u ihtimaamay iyo adkeyntaasi inay alishraak billah ka heer sareysa maaha ama ay la siman tahay akbar alkabair waa alishraak billah sida casharkii inoogu dambeeyey baan kusoo aragnay umuurahan kalena waxay wadaagsanayaan dee inooma tartiibsane iyo kuwa inoo dambeeya min akbar alkabair inay yihiin bal xadiidka riwaayo labaad uu leeyahna waa tan waxadaثanii yaxya bnu xabibin alxarisiyu qala xadaثana khalid wahuwa bn اlxarisi qala xadaثana shucbatu qala akbarana cubayd llahi bn abi bakr can anasi can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam fi lkabaa'iri ay fi shani lkabaa'ir isagoo ka hadlay xadiidku waa xadiid labaade lakin mawduuc ay wadaagsanayaan yaxya ibn xabib axarisi hore inuu soo maro waa nin siqoo cashiro ama dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kaba mid ah khalid ibn اlxarisna isaguna waa nin siqo lakin atbaacu taabiciintii raggoodii dambe sufyaan ibnu cuyeyne iyo bay isku dabaqo ahaayeen ama cubaydullahi ibn abi bakrin anas ibnu malik baa awow u ah oo waxa weey cubayduلlahi ibn abi bakrin ibn anas ibn malik weeye awowgii baanu kaba warinaya waana atbaacu me taabiciintii kollay dabaqadii zuhri iyo ama qolooyinka haddaan eegno tacbiirka xaafid qolada afraad ee ruwaada oo saxaabada markuu dabaqo ka dhigo ayaa ta kooba ta labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaadba taabiciin buu kaba dhiga waana say la kulanka ay saxaabada la kulmayn iyo umuuraha ay u kala waaweynaayen waayo de waa dad dhan oo aada u kala waaweynaaba haddaba cubaydالlah بn abi bakrin waa qataade iyo zuhri iyobay isku wakti noqonayaan waana nin siqa a ah weeye muxuu yihi isagoo awowi kaba warinaya awowgiina rasuulka ilaahay inooga soo naqlinayo qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh ashirku biاllahi markaa isagoo fi shani اkabaa'ir le kabaa'irta ka hadlaya dunuubta waaweyn muxuu yihi rasuulka ilahi dunuubta waaweyn waxa weeye ashirku biاllahi ilah iyadoo loo shariig yeelo iyo وcquq waana kfri guud ahaan baan leenahay وcquq الwaalideyna labada waalid caaqnimadoodii lagu caaq noqdo وaqatlu nafsi nafti oo la dilo bغayri xaqin weeye dee san hore noo soo aragnay noona dambaysa iyo wa وaqowl zuuri waa tan imakaan sharxiisa kaba soo baxnay hadalka baadilka iyo hadalkii beenta ahaa dee markhaatigii beenta ahana qeyb midu markaa noqonayaaye kuwaas baa ah dunuubta waaweynba ama kuwa u waaweyn kaba mid ah bal xadiidka dariiqiisa labaadna aan gaadhno kolley axaadiisana waan iska wada wadan doonaa mar baan yar wada eegi doonaa walow dee kii hore aan guud ahaan kusoo yar joogsaday waxadana waxadaثna mحamed بن الwlيd بن cabdالحamid qala xadaثna mحamed بن jaعfari qala xadaثna شhuعbat qala xadaثanii cubaydالlahi بn abi bakr waa ninkii imaka aan soo haynay mحamed iبn jaعfarna waa gun dare qala samictu anas bna dakara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu sheegay uu xusay hadal qaaday alkabaa'ira dunuubta waaweyn aw amase su-ila waa la weydiiyey can ilkabaa'iri ama isagaa sheegay ama waaba la weydiiyey sida bukhaarina way dhacday sida inoo taala lakiin riwaayaadka bukhaari barhkood ba iyo dee aymo kaleo kuwa mustakrajaad kale jumlada dambuun baabay ahayd oo shaki may gelin ee su-ila can ilkabaa'iri kaba'irtii ayaa la weydiiyey rasuulka ilaahay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh kaba'irtu ashirku biاllahi waqatlu nafsi waana bqatlu nafsi alati xarama allahu ila bاlxaqi wacuquuq اlwaalideyni waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh alaa unabiukum maydin warama maydinku warama maydin sheega biakbar اkabaa'iri na qaalu bala qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay qowl zuuri aw qaala shaat zuuri waa hadalka baadilka ama beenta ama markhaatiga beenta kolley kollay inta dambena maaha inay dee kuwii hore shirkigii iyo qatla nafsi iyo ay ka weyn tahay maaha laakiin waa siaan marka dhoweyd soo sheegayna waa ihtimaam gaar iyo adkeyn si bal arrinkan looga digtoonaado tasaahul badani kaba dhaco oo kuwa hore de waxa weeyaan dhicitaanka lagu dhaco dhicitaanka tan dambe lagu dhacaya ay ka badan tahay bal arrinkaa weeye iyadoo dee mafsado aada u weyn oo kolkol qatliga naftiisii kaba dhalanayo qatliga naftiisii uu ka imanayo haddaba waana taas baa keentay maaha inaanay kuwa kale akbar alkabaa'ir iyaguna ahayn xadiiskii hore inooguma sugnaayeen xadiisna waa inoo dambeeya qaala qawl zuhri aw qaala shahat zuhri qaala shacbatu shucba wuxuu yihi shakiga dee mala xaggiisa akbaru dani lakiin malahayga ka ugu weyni anahu shahadة الzuri halkan qwl zur aw shahadة zur waa ku taraduday shaki weeye lakin wuxuu leya danigayga waxa u badan inuu xadiidku ahaa shahadة الzur e lakin de iyagoo isku cadfana waataan soo aragnay macnahoodna waan soo sheegnay bal xadiidka kolley laba xadiid oo waa inoo dambeeyaan baabka intaynaan kaba bixin oo midna abu hurayra warinaya midna cabdالlahi بn camrine lakiin waxaa adigu inoogu siman maca kuwa dambe waxa weeyaan dunuubtu inay uqeybsamayso ee dunuub kabaa'ir ah iyo dunuub sakaa'ir ah xadiidka dee mafhuumkiisaanay walow dee aanay cibaaradaas taqsiimkaasi inoogu sugnayn kol haddii kabaa'ir dunuubta kuweeda waaweyn laga hadlayo ama waa inay dee muqaabilkood jiro kuwa yayarna way jiraan oo bacnaa dunuubtu waxay leedahay kabaair iyo sakaa'ir way leedahay taas waa mid waxaa kaloo xadiidka inooguba sugan kabaairtu inay sii qeybsamayso oo ay leedahay dee kuwa iyagoo kabaairnimadii ama inay dembi weyn yihiin wadaagsaday haddana inay sii kala waawen yihiin xagga mafsadada ka ratimaysa ee kala badan taa daraaddeed ay usii kala weyn waa inta iyada axaadiisa inooguma sugan xagga bal mثalا dee sakaa'ir in axaadiis kala duwan oo kuba timid dee kuwan sayi-aadkaba lagaba cabire acmaasha saalixaadka laguma dhaafayo sida salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo taas ama de waxa weeyaan lagu dhaafayo adkaartii iyo waysadii iyo cumradii iyo umuuraha caynkaasa laguma dhaafayo kolley waa sakaa'irtii ilahayna qur'aankaaba ku yihi in tajtanibuu kaba'ira ma tunhawna canه nukafir cankum sayi-aatikum haddaa dunuubta laydinka nahiyayo kuwooda waaweyn aad iska ilaalisaan oo ka fogaataan annaguna sayi-aadkooda taasaana ka tegitaanka aad ah dunuubtii waaweyned ruuxu iskaba ilaaliyey ayaa sakaa'irtiisii wixii noqonayeyna lagaga dhaafaya iyadoo acmaal saalixaad oo kala duwan oo had aynu samaynaynana ay kafaaro uba noqonayso bar horta dunuubtu taasay uqaybsantaa waana jamaahiirtii selafii khalafa siay ku tegeen bacda selaf baa dee kollay kutub tafsiir iyo keyrkeed waa ku arkaysaane laga soo naqliyay inay yidhahdeen dunuubta saqaa'irba maba laha kollay taasna de qowlkoodu sawaabna maaho imika waa qowl marjuuxa laakiin ujeedadoodu waxay ahayd marka la eego ilaahay subxaana watacaala dee waxa weeyaan la caasiyayo cisyaanka iyo mukhaalafada jaanibka marka la eego ilaahay weynadiisa iyo jaanibkaalama la eego wixii ilaahay lagu caasiyayba wax yar ma yeelanayo oo dee waaba dee hadal gees iska toosan laakiin dee dunuubtii way qaybsanaysaa nusuustii baa inoo keenayso ta aan leenahay qowlkoodaasi bal markaa dee qowl marjuuxuu noqon ama qowl sawaabo ma aha ee dunuubtu taasay leedahay arrin kalea jirto culimadu kolley in ay yidhaahaan dee kolley tiro oo kale barhkood baa xadiis baa inoo soo socdo toddobada dunuubta waaweyne iskaba ilaaliya ama waxalaago oo kale ibnu cabaas baa la weydiiye la yidhi dunuubtaas ma dee toddoba ah oo m toddoba ayo hadii i waxay u dhowdayba toddobaatan bal riwaayada qaarkood toddoba boqol way noqon kartahay bal waxaan leenahay xadiidka inoo soo socday dee toddoba kuwii muubiqaadka ahaayo malaa sifo gaara le unbaa laynoo sheegaye xagga tiradu dee aada bay intaa ugaba badnaanaysaaye xagga marka la eego daabidka uun ayaa walow dee tacriifyo kala duwane ay jiraan bal qowlkooday u badan yihiin ee aan soo dhaweysan karno waxna aan ku xadaysan karno waxay dhahaanba dembi kasta oo waciid naareed uu yimi manaa ruuxa hadduu sameeyo inuu cadaab gelayo ama uu yimi qadab iyo cadho ilaahay inuu ku mudanayo ama lacnadi ay u timi la lacnado faacilkiisa la lacnado ama adduunyo markay noqoto xad yeesha xad lagu xadaya waa kabiiro oo dembigii adduunyo markay noqoto ciqaab iyo xad leh marka kale ama qadab ruuxiisi loogu goodiyey ama lacnad ama waxa weeyaan cadaab iyo taas iyo loogu goodiyey waa calaamo aan ku garanayn iyo amaaro de maaha inay dunuubtii intaa ku dhammaanayso oo kolleyda ay waxyaalaha kuwa aan dee iyagoo waaweyn aan haddana umuurahaasi aanay nususti aynaan kaba helayn baa jirta eh, laakiin waxa weeyaan taasi amaaraad iyo calaamaad bay u tahay aan ku garanno waxa weeyaan taasi de waxa weeye aan ku garanno kabairtaysa dahabi oo kale kitaab alkabair la yidhah buu leeyo kolley waxyaalo badan uu kuba tiriyo ibnu xajar ilahitami isaguna kitaabkiisa kaba room buu leeyo الزawاجir can اktilaafi الكabا'ir la yidhahyo kollay de bal wixii kusoo ororiyo wixii kabiiranimo ugu tirinaya iyo umuuro oo kollay waa mujalad laba juz ka kooban isku madbacaysan dabcadii hore masr oo الزawاجir can اktilaafi الكabا'ir oo dee kollay yar buxuud kala duwanaay laba saktiya wixii uu yidhi iyo ciddii bal ku tirisay iyo wixii bal matalan keenay in kabiiro lagu tiriyo iyo umuuro kaa waxaan ujeedaa kaa iبn xajar الhaytami leeya waa ninkan minhaajkiiya sharxay oo bal matalan haytami maha xaafid بn xajarin bal markaa way jiraan bal waxaan leenahay lakin amaara ahaan ama daliil calaamo ahaan waxaan odhanayna daabitkaa guud baan qaadanaynaa oo taas oo ah dembi kasta oo ama waciid u yimi naareed ama waciid gadab u yimi ama lacnad de waayo waxyaalo kala duwan oo lacana allahuma facala kada axaadiia inoogu timi baanayn ama xad addunye iyo waxaali wuxuu noqonaya kabiiru noqonaya bal waa umuuraha kolley taas imika aan halkan inta yar sheegi karno waxaan leeyahay qolooyinkiina sharaxa nawowi haysta aad buu uqayim yahay maanta fawaaida uu soo naqlinayo dee ka hadalka uu jaanibkan kaba hadlayo isagoo dee rag badan sa waxa weeyaan cabdلسلام iبن cabdالسلام iyo imam سuldاn الcلماء iyo iبن صلاح iyo واxid iyo غazali iyo qolooyin kala duwan hadaladoodii soo iyo waxyaalihii baabkan kuwa tacaluqsanayd bal markaas iyo de culimada intooda kaleba taas ba waxa weeye aad bu muhim uyo kolley way fiican tahay ruuxaysa inaan waxba kaba tegin oo aad u daalacdo arrin kalena way jirtaay oo imaka halkan sheeku dhiganayaba oo uu inoo soo dhigtay oo ah inay culimadu kasoo naqlinayaan alisraaru calى صغيrati yajcaluha kabiira na dembi yar oo ruuxu hadduu dee mar iyo laba iyo kaba dhacoon wax uu ku daa'imay ahayn waa sagiiradii acmaasha lagaga dhaafayay laakiin hadduu caadaysto oo waxani wuxuu had iyo goor la imanaya yahay wuxuu isu rogayaa dembi weyn buu isu rogayaa tahawun baa jira mukhaalafa jirta oo kale cmar iyo iبن cabas iyo غayrkoodba wax lagaba soo nqliyey kutubta qaarkoodna xadiis ahaan marfuuca ina ku aragtaan baa la arkaa lakin sheekh waaba kan qolooyinkii hadalka lahaa buu inoo tiriye laa kabيiraةa maعa اsتikفaari walaa صغيraةa maعa srاar mana xadiis marfuuca mahay lakin waaba taa bacd الصaxaabة mana istikfaar kol hadduu ruux iyo goor toobad keenayo dembigii ka dhacay intuu ka murugoodo ee istikfaartani waa taa nadabku laba socde maha mid carabo uu laba imanayo dembigii kabiirada ah waa baaba waa tirtirmaya laakiin walaa sagiirata maca israar israar hadduu jiro taas sagiira ma jirto weeye ee wuxuu isu bedelayaa dembigii yaraa markii hore dee wuxuu isu bedelayaaba kabair arrin kalena way jirtaa oo ah rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh xadiid kolley dee macnihiisaan noo soo naqlinayo maha waa sagiiro camalkan saalixa lagaaga dhaafaya ruuxi inuu ufudaydsado arinku ma aha saa bacd slfa kaba soo naqlinay bal ilaahay subxaana watacaala khaaliqee la iyo taasi weyni bay keenaysaa arrin kalena way jirtaayo ee sakaa'irtan yaryari hadday is urursato ruuxii way halaagaysaa xadiid baa rasuulka ilaahay saa kuba yimi bal mihaal baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh taa inaguma sifeeyeyo inagu siiyeyo bal iminka hadday qola meel degaan safar ba ahayd ay inay wax karsadaan xaabo waaweyn ay weeyayaan oo midba qori yar iyo cuud yar soo qaado oo la geeyo dab lagu shuto wixii la doonayo way u bislaynayaan sakayrtuna waa taasoo wixii yaryaraae sakayrtaa kala dunaa ruuxii hadday ku kulmaan de way halaagsa way halaagayaan oo hadduu sakayrtaa yaryar iyo taas laftigii baanan imaka soo wada xaadirsayn lakin waa xadiid jiro rasuulka ilahi axaadiistiisa caaisha ay warinaysay oo de bal matalan ahaa iyoka ومحqaraati duنوب manaa waxaad iska jirtaa miثaalkan ala socde duنuubta kuwooda la yaryaraysto faina laha min الlahi طaaliba ilahay xaggiida cid ka dalba daba taagan baa meesha jirta waa lagu daba taaganya wixina hadduu yaryaridaas markuu iskugu ururo waa ku halaagaya sida waxaa yaryare waxaan markaa de keliya aan dab ushideen ayaa marka amsaashiisii oo badan laysu wada geeyo ayuu dab kuu shidayo ku noqonaya bal markaa taas kale weeye sakaarto macnu maaha waa layga dhaafi in de waxa weya taas uu ruuxu ku fudaydsado camalka saalixa de in layskaba ilaaliyo wey xadaثani waxaan leeyahay kole sharx aad buu muhim u yahan leeyahay xadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadaثna بن وهب waa imaamki cabdاللahi qال xadaثnي سlayman بن بlal waan soo aragnay سlaymanna hاrون بن سعيidna waa nin ثqo de sheekhi mslim ba waa ka caashira عan thawr بن زaيد عan abي الغayث عan abي هurayrata bal thawr بن زaydkani sawr ibnu zayd idiri kollay kitaabka kuma badna magaciisuna ama waxaan ujeedaa xataa cidda magacan la wadaagsanaysa waxa weeyaan ama ruwaadaba si guud waana dee xayawaankan macruufka magaciisii weeye sawr ibnu zayd idiri imaam maliki oo raggi ayaa la kulmayba waa dadkii ninkii aan sheegayo siqaaru taabiciinsa saciid ibnu iyaasiye ay isku waktiga ahaayeen laakiin saxaabo uu arkay ma jirto waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow de ragga atbaacu taabiciinta ugu waaweyn ka da-weynaayo raggii ka horeeyey ee taabiciinta ugu yaryaraa uu la mucaasarooday abilqayskana salim baa la yidhah kunyadiisa buu mashhuur ku yahay waa nin siqa oo taabiciintii dhexe kaba mida mawla bni mudic can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala ijtanibuu waxaa ka dheeraata asabca toddobada almuubiqaati toddobada dembiye waxhalaaga saaxibkeeda halaagaya ka dheeraada ijtanibuu utruku oo laga cabiro ijtanibuu baa ka xeel dheer utruku waa ka tagontani waa kaba fogaada haw dhawaanin oo ka dheeraada asbaabteedi iyo wixii iyo wixii idin gaadhsiinaya o dhan ba faraha ka qaada toddobadaas almuubiqaati waxhalaagaya oo qiila waxaa la yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahy wama huna maxayin toddobadaasi qaala ashirku biاllahi waa ilaah loo shariig yeelo والسحر سحرkii وqتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نftii oo la dilo ilaahay xarimay dilkeeda ujeedadu csma ay usugnaatay macsuum u dembe ahayd dee xaq meesha inuu jiro mooyo lagu dilayo ruuxii qisaas loo dilayay ama dee muxsan ahaa zinaystay oo dee saas oo kale loo rajminayay iyada taas waxa weeye ama irtidaadkii oo kale wixii dee sharcigu baneeyey waa halkeed lakiin wixii aan sharci banayn oo kale oo naf loo dira ee waa dunuubta waaweyn bal waxaan leenahayba waa martabada labaad ee shirkiga ku xigaysa waaklu maali lyatiimi kii agoonkaa maalkiisio la cuno ee ama si kaleba looga itilaafiyo kaasba wey iyo waaklu riba ribada cunitaankeeda la cuno ama si kaleba loogu intifaaco watawali jeebsi iyo carar yowma zaxfi gurguradka iyo maalinta dee gaalo laysu jirib dhigayo ee dagaal gaalaad laguma jiro uu ruuxu cararo oo uu markaa meeshii ka boqdo waqadxu lmuxsanaati dumarkii dhowrsoona alghaafilaati iyagu waxaan lagu sheegayana kaba war la-aa maba oga waxaa lagu sheegayo haafil bay kaba tao shaqaba kuma laha almu'minaati ee mu'minaadka loqadfu waa haweeney dhowrsoon cafiifo ah oo mu'mino ah oo zine iyo waxyaala lagu sheego taa lagu qadfo iyadna waa dunuubta waaweyn kuwooda ugu waaweyn bay kaba mid tahay kuwaa saaxibkeeda halaagaya kaga mid tahay almuxsanaatna waxa weeyaan waa jamcu muxsanatin marka la eego qur'aanka labadaba waa la aqriye muxsinaat iyo muxsanaat labadaba waa adigu de qurada intooda badan ama lix almuxsanaat bay aqriyeen malaa qaari kariya iyo almuxsinaat aqriye kasaid bal waxaan leenahay waa isla macnowno waa tii cafiifada ahayd walow qur'aanka marka la eego iyo nusuusta ilaa dhowr macno ay uba yimaadaan lafdigan dee muxsanku uuba yimaado qur-aankana malaa intooda badan way kuwa wada sugan tahay halka nawi waa ishaaraya lakin kitaabkan u leeyahay oo thdib asma luqaat la idhah bu yh kaasi ayaan kuba bastiyey isagoo de halkan tilmaamo waxyaalaha ay laftiga muxsan uba yimaadeen lakin tay markaad naga khuseynaysaa halkan waa tii cafifad ahayd dhowrsoonayd weeye oo bal matalan markaa zine dhexdood la joogiyo baabkaa qadfiga iyana ixsaanka la markaa meesha yimaada waa de cifo weeye taas waayo ixsaan manaa de tazuuj ayaa yimaada ixsaan bimacnaa dee xornimo oo dee taasoo xaraairtii oo kale ay yimaado oo kale bal waxyaale ilaa dhowr macnoo kale ama shan ayuu quraan adigu u yimaada nusuusta u yimaada kollay namina kitaabkiisa taadiib alasmaa waluqaat waana kitaab dee laba qaybood buu ka kooban yaho qeybta horena waa taraajim qeybta labaadna waa luqo walow dee matalan kutub shan oo kutubta shaaficiya wixii magac dhacay iyo wixii luqo dhacay oo waa khaas oo kutub waaweyna ayuu ku tarjamaynaya tana luq ahaan lakin dee taraaji badanna way kuma su ama dad badan magacyo badanna way ku yimaadaan kutubta luqa badanna way ku yimaadaan oo sida dee kitaabkan luqada ee almisbaax almuniir la yidhaah oo kitaab aad u qayima ah marka la eego heer sare ah luqa ahaan ye waxaa asalkiisuba ahaayo sheekhu u uriyey sharaxa waawin ee raafici leeyahay luqaadkiisii haddana waa kaa kitaab gaar oo luqa ahaan loo isticmaalo sababto dee waa kitaab weyn ku yimaada ayaaba iska badan haddaba in bal taasba wey aklu riba waqadfu marka waxaan leehay muxsanaat alghaafilaatna waa jamcu ghafilatin macnaa waa tii ka war la-ayd waxaan lagu sheegaya macnaa waxaan beri bay ka tahay waxaan fikirkeedaba kuma soo dhaceen oo maba oga lagu sheegaya taas oo kaleo laqadfo almu'minaati dunuubtaasi waxbay halaagayaan ruuxa ku dhacee ka toobad keenin dee waxa weeyaan waa ka uu ku halaagsamayo walow dee shirki markay noqoto halaag daa'ima ay tahay kuwa kalena hadduu dee muwaxidnimo ku dhinto umuurihii iyo xukumkii aynu soo marnay umanayo bal dunuubta caynkaasa aad iyo aada isagaba ka fogaado oo iskaba ilaaliya munaasabada misbaxa soo qaaday almisbax munir oo kale alyatiim markuu qabanayo ayuu yatiimka dee marka la eego ayuu yidhaahaa waxay noqotaa waa in markay insaanka noqoto malaha haddii waxyaalaha kale ay tahay kii aabihii waayey magac kale uma yaqaanaan markaasa wuxuu yidhaha haddii dee aabihi hooye uu wada waayo o kale laim baa luqada carbeed waa tu soo naqliya laim baa la idhaha haddii uu xagga hooye untay waa rajaga kaynidhahna wuxuu soo naqliyaa in caji la yidhaha alcajiyu <laughs> waana misbax lmudir oo kale oo alcajiyu markaa waa rajaga waxa laga yaaba de midkeena inaanu mitaas oo kelimadan aynaan arag luqadii alcajiyu oo waa ka isagu hooyadii waaye ama rajaga aan idhaahno kan kalena ladim oo labadooda u idhaha waa misbax munirkaa sheegayo markaan xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna layث عن بن الhاdي عن سعد بن إبراهيم عن حmayd بن عبدالرحمن عن cabdاللahi بن cمر بن الcاص ragga dhamaan waan soo wada aragnay nin inagu cusub ma jiro بن الhاdna habeen dhaweyd baan soo haynay أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulka ilaahi qaal wuxuu yihi min الكبائر dunuubta waaweyn waxa kamid ah shatmu rajuli ninkii oo caaya waalidayhi labadiisa waalid labadiisa waalidu shaksigu ninku haweenaydna waa lamid un waa mithaal un oo uu caayo ayaa dunuubta waaweyn maha dembi yar waa dembi weyn kabaairtu kaba mid yahay taas buu kaba mid yahay <clears throat> bal dee riwaayaadka qaarkood min akbar kabair baa kuba timi shatmu ba qaalu waxay dhaheen ya rasuul allahi way fogeyseen saxaabadii rasuulkii ilaahayow wahal yashtimu miyuu caayaya الرajuل ninku miyuu caayaya walaydi labadiisii waalidee dhalay miyay dhacaysaa inuu caayo waxa weeyaan labadiisii waalid rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh qaala nacam ha buu ihi siu ku caayana waa tan yasubbu wuxuu caaya abarajuli nin aabihi dee inaga cayduna waxay noqotayba dee shay bal masalan caadiyaba oon dee lahayn ba dhib bal dee waxa weya kafta adugu waan kolayda iskama waramayna heerkeenu joogno markaas yasubu yar iyo weyn ba taas rag iyo dumar yasubu wuxuu caayayaa abarajuli nin aabihii buu caayaya fayasubu kii la caayey ee masbuubka aabihii la caayay baa isagu caayaya abaahu aabihi aabihii buu caayay wayasubu uu caayaya umahu uma rajuli nin buu ah, hooyadii caayaya fayasubu kii la caayeyna wuxuu caaya umahu hooyadii buu caaya markaa saas buu noqonayaa kuku caayay aabihii oo isaga aabihii caayay isaga hooyadii caayay xadiidku wuxuu ina tusayaa ama uu daliil u yahay ruuxa dee wax sabab u noqda man tasababa fi shayin jaaza an yunsaba ilayhi dalika shay ruux haddii isagu eg waxaan isagu kii sameeyey ma aha laakiin sababtii keentay waa isaga xaggiisa kasoo fushay isagaa sabab la yimi sababtaasa cid kale ku xambaartay inay wixii sameeyaan wixii isaga neeftiisa loo nisbaynaya tani caaqnimadii bay ka mid taho waxay noo soo haynay cuquuqii waalidku inuu akbar akabaa'ir yahay dee cayd alcaaya waalidkiina bal dee taadi aad iyo dhibsi badan oo waalidkii taa dhibsado fududayn baa meeshii kuma sugane waa cuquuqii bay kaba mid tahay caaqnimadana waa taa akbar akabaa'irna heedba marka arrinkaa aanu isagu laba imanee sabab laakiin uu u noqday ayaa keenay inuu dembigaa weyn ama dembigaa dunuubta waaweyn kamida si aynu soo maray caaqnimadii waxa weeyaan uu isagii kuba dhaco waxaa kaloo iyada halkana inooguba sugan kolley waana qaacido weyn oo qawaacidan markaa fiqiga kaba mid ah marka la eego qawaacid ulfiqiyana waa qaacido meel sare aada sare kaba jirto sadu daraa'ic wax la yidhaha ujeedadu wixii wasiilo ama dariico wax u noqon lahaa ku gaadhsiin lahaa oo la hor joogsado kale iبن الqayim oo kale waa dadka uguba fiican malaa taas awjuه aad u fara badan oo casharaad oo dee taas xoogeynaysu soo naqliya macnaa waxa weeye dee waxaan wasiiladan ama dareecadani hadday shay shar xun dhib ama dembi ay keenayso iyadoo wasiiladii hadda marka hore a iska banaan ayaa la hor joogsanaya sababto waxaa ka dhalanaya la eegaya macaalka waxa ka dhalanaya waxaan haddii waxan uu yahay shareecadu way mancinaysaa saa daraaddeed baaba bal ka soo qaado nin cinab beertay casiirkiisii dee dadkii iyo cinabkii waa ka iibinaya dadkii waa caadiya waa shaygaa xalaasha laakiin hadduu ruuxan og yahay inuu khamre ka samaynayo eeg maxaa ka dhalanaya wixii khamra ka dhalanaya waa la mancin midii oo kale seef oo kale dee waxbaa lagu qabsadaa waxbaa lagu gawraca waa la iibinaya oo ruux laga iibin laakiin ruuxa la ogyahay inuu ruux uqaadanayo inuu kuba dilo oo kale ama hubkii uu iibsanayo inuu dadkii dee jidadka ugu fadhiisto ama cid uu kusoo dilo dee lagama iibinayo wax banaan ma noqonayso marka ujeedadu ficilkan sidiisa jaa-iska u ahaa waa tan sadu dariica haddii maal ahaan wax kale uu kaba ratimayo la ogyahy waxaas inuu kaba ratimayo shareecadu way horjoogsanaysaa way mancinaysaa waana tan dee qaacidada sadu dariica ama sadu daraa'ic oo kale madhabuha kala badsadeen marka hore laga yaaba qaacidada tasiilkay kala badsanayaan lakin camaliga waxa laga yaaba inay haddana dee iskuba dhawaadaan waxaan leenahay dee tanba eego markaa ayadi uu ruuxii caayay maxay sabab u noqotay waalidkii in la caayo dee waalidkiina isaga caaq markaa ku noqday maha ruuxa kalu caayay maka dembiga ka kalena de waabay tacadi iyo istidaalay noqon waalidkiiba haddana kusoo biray oo uu isaga caaq uu ku noqday oo ficilkaa xun ama waxaa xun uu kulaba kacay وxdثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن المثنى وبن بشhاr جaميعا عن محamed بن جعفر عن شعبة x oo de waa saddexda waxa weya hore ayaa محamed بن جعفر bay ka wada wariyeen شhuعبة sanad kalu ku laabmay وxadثnي محamed بن xatim محamed kala soo qal xadثna yaحya بن سعيد waa yaحya بن سعيد الqبطان imaamkii la odhanayey qala xadثna سفyاn yaحya بن سعيد الqبطاnna waa سفyاn ibn athawri buu ka warinayaa isagoo idlaaqa sufyaanka kale e waaba isku wakti bay ahayn sanadna waabay wada dhinteenba haddana isagu de horta sanad bay wada dhinteen cabdiraxman mahdiya sufyaan ibn cuyeyn yaxya alqadaan iyo boqol iyo sideed iyo sagaaشhankii hijrada kilaahumaa labadooduba waliba yaxya ka hor dhintay kilaahumaa labadooduba haddaba waa sufyaan thawri iyo shucba can sacd bn ibrahim bihada isnaadi ml waa xadiidkii imakaan kala soo baxnay un imaka soo sharaxnay oo de can xumayd ibn cabdiرaحman can cabdالlahi bn camrin saas buu ahaa xadiidkuna lafdiguna waa kii un bal kolley xadiidka de iyo waxyaalaha inooguma socon tacaluqsan iyo baabkii waxaan inoo yar cad waana marir kaga joogsaday baabu taxriim اkibri wa bayaani kibirka iyo isla weynida ama kibirka rasuulka inoo sharxi doona ama inoo fasiri doonabe bal xaaraamnimadkiis bal isna dunuubta waaweyn uu kaba mid yahay iyo caddayn kibirka la caddeeyo muxuu kibir yahay oo kibir maxaa la odhanayaa maxaa kibira maxaanse kibir ahayn bal taas buu baabkeedi yahay وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr وإbrahيم بن dinar جamيعا عan yaحyى بن حmadi manaa saddexdaa nin ee laba aynu in badan soo aragnay in badanna aan arki doono waayo waa dadkii axaadiistooda aada u badsaday iyo ibrahim بن dinar oo la arka caawa inay noogu horeysa lakin waa nin iqa raggan un la dabaqo ah asbaacu taabiciintii raggii la kulmay raggii ugu waaweynaa waana hiqo ayaa saddexdooda wada jira yaxya ibnu xamaad ninkaa la yidhaaho ayay kaba wariyeen isaguna waa nin dabaqada sufyaan ibnu cuyeyne yaxya alqadaan iyo dabaqadoodii ama atbaacu taabiciintii raggoodii dhexe iyagaa dee kollay rag waaweyn iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambaba way lahaayeen oo u yaryaraa waa qolooyinkaa dhexe waana nin hiqa qaala bnu musanى markaa ina musane wuxuu yihi xadasanii yaxya bnu xamaadin malaa kuwa kale dee can yaxyaa yidhaaheen ibn musanى mحamed ayaa isaga ka cabiray xadaanii yaxya bnu xamadin qala akbarana shucbat can abana bni tagliba can fudayli اlfuqaymiyi can ibrahim النakhaciyi can calqamata can cabdillahi bni mascuudi waa sanad aada u dheer kolley waana sanadyadiisii ugu dhaadheeraa ayuu kaba mid yahay walow dee mid aynu ka dheer aynu soo aragnay habeen dhaweyd mid sagaalaan soo aragnay macnaa muslim iyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sagaal raawi ay udhexeeyaan maantana waa sideed oo saddex hore way siman yihiin mحamed iyo labada mحamed iyo iبnu dinar eh, lakiin marka de iyaga mid kasoo qaadno inta kalena aan soo tirina ilaan kasoo gaadhina iبnu mascuud waa sideed marka waa sanad dheer weeyaan waa sanadadiisa naazilkaa ayuu noqonayaa sumani tusaacina waa leeyay walow aan ku arkayo sheekh markaa sharaxyada kitaabka mid kaba mid oo cusub si wuxuu cushaari layi kaabal waan arki doonaa inaan aragno imankama xusuusni ama mahubaba ee horta dee sagaalaad iyo sideedaad iyo in ka badan afarna way u yar tahay marka intubana waa dad wada hiqaad ah ibrahim bnu iyo calqama iyo fudayl iyo adugu waxa weeyaan de waa kolley calqamat bnu qays nakaci waa nin dee caabidna ahaa caalimna ahaa ibrahimna waaba caalimkii waktigaas ibrahim bnu yasid nakaci waana rag inagu soo noqnoqon doona mar kalu maan yar eegi doona in sha allahu tacaala wuxu uhi cabd llahi bn mascuud can nabiyi salى الlahu alيه wasalam qaala anahu qaal laa yadkulu ma gelayo aljanata jannada ma gelayo man ruuxii kaana u aday fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugnaaday mihqaalu daratin waa daro kulaanshadata ugu yar baaba daro kolley dee macaanidayda ama waxyaalaha lagu fasira mid kaba mida dare wax leeg oo min kibrin kibri uu qalbigiisa ku jiro janno ma gelayo oo ruuxii intaa in leg waa aad bay u yar tahay intaa in legoo kibir uu qalbigiisa uu kuba sugan yahay janno ma gelayo taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka qaala rajulu nin ba wuxuu yihi ina arajula ninku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuna inuu noqdo hawbuhu maradiisu xasana maro qurux badan inuu xidho waa jecel yahay wanacluhu kabtiisna xasanatan mid fiican inay noqoto waa jecel yahay oo ujeedada ruux inu iskaba xaragoodo dhar fiican qaato kaba fiican qaatoy fiicnaadaan ay muuqdaan ruuxu waaba jecel yahay ujeedada taasi kibri miya de kol haddii ninka in yaroo kibra qalbigiisa ay kusugantahy aanu janno gelahayn taasi kibir miyaanay noqonayn bu leeyahy arrinkaasi kibir ma tahay qaala rasuulka ilaahay wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu alayh in allaha ilaahay jamiilu jamiil wey waa mid fiican oo marka la ego sifaadkiisa iyo asmaadii iyo daatadii iyo afcaashiisii de waa kuwa kamaal ku wada sifoobay naqsi dhammaantiina waa ka nasahanya kamaal dhammaantiina waa ku sifoobay waa jamiil xadiidkan saxiixana dee jamiil waaba inoogu timi xadiidkii asmaa oo marka la ego xadi tira ahaan mooye laakiin tacdaadka magacyada la tirinayo tiradu iyada ilaahay sagaal iyo sagaashan magac inuu leeyahay boqol a ah mid ka dhiman yahay xadiidka bukhaariya muslim bay inoogu sugantahy laakiin tirinta magacyada la tiriyo oo kale oo bacda asxaabi sunan ay wariyeen kolley maqaal baa sanadka ku sugan xagga tirinta oo kale bal xadiidkaasna waa kuba yimi bal markaa taasi waxay keenaysaa walow dee asmaada ilaahay ay tawqiifi tahay xadiidkan saxiixana inuu inooguba yimi bal kaa kale maqaal ku suganyana uu jiro in dee jamiil asmaadii ilaahay laguba soo daro in allaha jamiilu yuxibu waa jecel yaha aljamaala quruxda rabbi subxaana watacaala waa jecel yahay oo taasi ujeeddadu waxa weeyaan ruuxii oo dee waxa weeyaan bal dhar fiican qaata taa jeclaada inay wixiisaasi muuqdaan jecel kol haddaan ixtiqaar dad iyo iska weyneyn iyo iska sarraysiin iyo waxaasi aanay kuma jirin arrinkaasi kibir maaha kibirku waxa weeye waa kan rasuulkii fasiray alkibru kibirku badaru lxaqi waa xaqi oo la celiyo xaq lagu sheego od aqbali weydo taas baa la kibir la oo waa xaqi oo diidood aqbali weydo waqabdu nnaasi dadkii oo la xaqiro oo la yareysto taas baa kibirku yahay oo kale ruwaada halkan xadiidka marka la eego صaxiixa muslim iyo abi da-ud iyo markaas iyo bukhaari adigu qolooyinkan waxa wada dhacay kabd naase lakin tirmidi baa kitaabkiisa kabs الnaas oo saad halkaa dhacay lakin isna waa isla macno uno kabd الnaas wuxuu noqonaya un waa dadkii oo la xaqiro oo la yareysto e waana kii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiidkuba yihi bxasab imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim ruuxa sharnimo waxa ugu filan ujeedadu hadduu sida kale dhan ruux fiican yahay xumaan dhammaanteedu iskaba dhowray khaslada isaga laga helaya ay tahay ixtiqaar uu dadkaas dee uu yaraysto ama ruuxa muslimka uu yaraysto sharba intaasaa ugu filan waa ruux shar sameeyaba de markaa dadkoo la yaraystaa waxa weeyaan waa de waa kibir waa dadkaa keenaya waciidkan weyne uba yimi xaq laguu sheegay ood aqbali weydo waxaad u aqbali weyda haddaad doonto dee kolkol waxay noqonaysaa ruuxa yareysigiisi makana waxii sheegayaaba dee meeshu iyadna ixtiqaarkiina waa soo gelaya qalbigii baaba soo geli kara xaqi oo de ama u de iska markaa tarafuci xaqa weye diidmadiisi xataa qaailku diidaya haba noqde oo xaqii uu aqbali waayo inkiro tarafuca watajaburan de waa kibir oo markaa kibirkii labadaasa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh kuba fasiray oo wuxuu yihi de bal markaa iyada ma gelayo ruuxa caynkaasi janno ma gelayo kolleyna dee umuuro kolley kolladan kitaab imaan ku jirno waana inoo soo noqnoqdeen had iyo goorna isxusuusin dee markaa ma noqonayse waxa ay barhkood baa kibirkan kaba dhigay atakabur can اlimaan o de waa si ay janno ma gelayaba janno werigiiba ma gelaya ay ugu fasirtaan xadiiska ayaa iimaankii oo lagaba kibro eh, lakiin intaas oo kale waa adigu yar taawiil baciid o xadiidku wuxuu u socdaa ama maqsuudkiisa iyo dee siyaaqiisa uu yahay reebid laynaga reebayo laynooga digayo kibirkii waa kibirkii macruufka ah maha macnuu markaa in gaalnimo iyo waxyaale iyo laguma fasiro waa alirtifaac cala nnaas اxtiqaarhum dadkii oo la iska sarreysiyo oo la yareysto oo la quursado xaqii oo la daafaco marka taas baa u yahay waana diidmo fogeyn laynaga fogeynayo taa laynagaba nahiyayo markaa de macnaha laguma fasiraye lakiin halka meesha jira waxa weeyaanuun dee horeynu usoo aragnay kolley umuuro laba mide janno ma gelayadu iyada markay noqoto oo janno isagu ma gelayo kaasi waxay noqonaysaa un haddii dee sidaa uu ku dhinto waxaan laba imanayey laakiin muwaxidnimo ku dhintay gaalnimo hadduu ku dhinto dee iyada taasi waaba baab kaley noqonaysaa muwaxidnimo uu ku dhinto dadka marka hore iyo faaiise waa taxta almashiya horta haddii aan lagaba dhaafin dee oo loo qabto waxaas iyo ficilka dadka hore iyo jannadii markaa lama gelayo de maca alfaaiziin <clears throat> waxa ay tahay un macnaa ujeedada horta duna mujaazaat haddii dee la ama dembigan uu yimi waxa uu mudanayaa janno inaanu gelin marka haddii dee waxa weeyaan abaalmarin laga abaalmariyo dembigiisii de waxay noqonaysaa inaanu horta kuwa hore janno la gelin walow markaa dambe de aynu ognahay inoona iman doonto horena usoo aragnay ruux muwaxidi inaanu naar ku daa'imahayn bal xadiid kalena waa inoo soo socda ama lafti kale baan ujeedaa riwaayo kale xadaثna min jabi بن الxariث التmimiي وسwayd بن سacيidi kilahma عan عaliي بn msiri qala min jab أخbarana بن msiri عan الأعmaشh عan إbrahima عan cلqmta عan cabd الlahi qala anahu qaal bal markaa waxa weeye in sanadkii hore ibrahim iyo calqama waa inoogu sugnaayeen lakiin intan kale ayaa isbedel kuba yimi o fudayl الfuqaymi baa halkan acmash markii hore kuba jiray halkaa kale inta ka horeysana qolooyin kalea kuba jiray marka waxaa adigu uu yihi cabdالlahi بn mascuud qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi laa yadkulu ma gelayo annaara naarta axadu axad fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay mihqaalu xabati khardayn xabatu khardal wax leeg oo min iimaanin kaasi naar ma gelayo walaa yadkulu janata janno ma gelayo axadu axad fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay mihqaalu xabati khardal xabatu khardal wax leeg waa isna aad buu u yaryahay sagaruxuur wax leeg oo waxa weeyaan oo min kibriya isla weyni iyo kibirka aynu soo marnayba kaba midi ma gelayo marka qaybta hore waan soo marnay qaybta dambaan leeyahay qaybta hore ee ruux in yar oo iimaani qalbigiisa ma gelayso kollay axaadiida dambe shafaacada ay noo fasiri doonto oo wixii in yar aad u yar oo iimaano qalbigiisa laga helo ugu dambeyn naar waa laga soo saari weeye marka haddii wixii yar ee bal masalan wax yaroo oo iimaan ruuxu qalbigiisa ku sugan yahay dee bal haddii marka hore aan wixii uu geystay lagaba dhaafin ma gelaya naar dukuul alkufaar baan odhanayna gaaladu say u galaan oo dee calaa sabiili taabiid bay u galaan iyago kol hadday galaan kama soo baxayaan gelitaankoodaas oo kaleo dukuul alkhuluud ma gelayo waxa weeyaan de dukulku waa dukul muddo lagu dahirayo marka dambena laga soo saari doono waxaan arki doonaa de axaadiis ay tahay kitaabulimaan akhirkiisaba dadka intaa in leego iimaano qalbigooda laga helay marka dambe in laga soo saarayo shafaacaha kaga soo baxeen raxmata rabi اlcaalamiin ha kagaba soo baxeen marka waxay waa calى sabiili اkhuluud iyo calى sabiili taabiid uma gelaya ruuxaasi naar adigu uma gelaya taasaan ku fasirayna o calى sabiili taabiid ama calى sabiili اkhuluud naar uma gelayo وxadثna محamed بن بشhاr qال xadثna abu daud wa dayaalsi imaamkii سlayman بن daud qala xadثna شhuعbaة عan aban بn تqrib عan fضayl عan ibrahim عan clqmة عan cabdالlahi sanadka intiisa dambe o dhan abi بn تqrib inta kale markii hore waa kii inooguba sugnaa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qal anahu qaal laa ydkl ma gelaya الجanaةa man kana fي qalbi mثqاal daraة min kibrin oo waa tan imakaan kasoo baxna bab man maata laa yushrik bالlahi شhayئa dakla الجنة ومن mاaت مشhrكا دkل الناr hada kani bab bayaani ana man maata wy wuxuu u baabaysan yahay cadayntii la cadaynaya ana man maata ruuxa dhinta laa yushriku biالlahi xaal aan u shariig yeelayn ilahay shayan waxba aan ugu shariig yeelahayn dakla الجنة ruuxa isagoo muwaxida dhinta isagoo dee rabbi u shariig yeelahayn dhinta janno inuu gelayo ama hore ha u galo ama dib ha u galo waman maata ruuxa dhinta mushrikan xaaliyo isagoo mushrikina isaga dakala naar asal ahaan naar buu gelayaa kamana soo baxayo bal taa wixii kuba yimi axaadiisaha ayaan arki doonaa kolleyna waa axaadiisa macnahooda aada isugu dhadhawaan doonaan markaa waan qeyb qeyb baan isu raacin doonaa ama bal horta inta hore xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qala xadaثna abi wawakiic aabihi cabd لlah بn نmayr iyo wakiic baa xadiiska uu ka wada maqlay عن الأعمشh عن شhقيq عن cabd للahi qala وkiع qala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم وqala بن نmayri samictu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم waa اxtiyaadkii mslim iyo diqadiisii iyo xagga waraciisii badnaa ama dee diqadii janibkan oo wuxuu leeyahy labadii sheeke imaka uu sheekiisa u wada sheek ahaa mid waa cabdالlahi بn نmayr ibn wakiع labadoodna sheekiisa ka wada maqlay mid ibnu numayr cibaaradiisu maxay ahayd samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ibn mascuud inuu yihi midna cibaaradiisu maxay ahayd qaala ibnu mascuud ba wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam waa ibnu mascuud oo xataa dee labada cibaaro farqi waa udhaxayn karaa farqi baa udhaxeeya horta صaxaabo lakiin markay tahay wax farqi dee wax keenaya ma aha oo xadiiska raad ku yeelanaya farqiga udhaxeeya waa samictu rasuul marka la yidhah de waa samاع ruuxii kaba maqlay ama qaala qaala rasuullah hadduu yidhaaho <coughs> inuu isaga ka maqlay iyo in cid kale uga sheegtay labadiiba ixtimaalkaasaa jira inuu maqlay waa ixtimaal in looga sheego markaa uu ciddii usheegtayna xadfay o markaa irsaal yahay e haddii taas mursal saxaabi de mursal saxaabina dhibki ma keeno haddii xataa la yidhaha irsaal bay noqonaysaa marka arrinkaa jira daraaddeed buu sheeku aanu labadii riwaayo midna ta kale ku xambaarin ee waa kan e waana kaasoo riwaayadan samictu baa inoo cadaynaysa inay dee maqal ay ahayde cidi aanay udhaxayn tan dambe ay inoo cadaynayse marka muxuu yihi rasuulka ilaahay man maata ruuxa dhinta yushriku bilahi xaal uu shariig yeelaya shayan wuxun ilaahay ugu shariig yeelaya aduu gaalnimo ku dhinta gaalnimadu waxay doontaa kaba timaado dakala naara naar buu gelaya calaa sabiili taabiidna waa u gelaya kama soo baxayo saasaa rasuulka ilahi yihi waqultu waxaan idhi iبn mascuud baa odhanaya ana aniguna waxaan idhi <coughs> waman maata ruuxa dhinta laa yushriku bilahi shayan isagoon rabbi waxba ugu sharig yeelay dakla jana oo markaa rasuulka ilaahay qeyb buu yihi marka de waa mafhuumkeedii bu markaa iyo dee adiladii shareecadee kale ee ruuxu hadduu muwaxidnimo ku dhinto waa taa adilo kala duwan baan soo maray axaadiiii laa ilaha ilah ruuxa yidhaaha markaa taa isagoo og dhinta inuu dee janno gelayo inuu bal matala axaadiis kala duwan waata inu hore usoo marayba adilada guud ee kale <coughs> iyo mafhumka daliil xadiidkiisan ayuu isaguna cibaaradan u yihi oo rasuulka ilaahayna taasu yihi tanna isagaa yihi o waana dee wixii adiladan kale shareecada kaba qaatay ibnu mascuud bal waxa intaa dhaafsanna waan arki doonaa <coughs> waxadahanaa bal haddaba intaan xadiidka jaabir ba gaadhin riwaayadan imaka muslim sanba iyada inooguba sugan oo waxa weeyaan ibnu mascuud ti uu rasuulka ilaahay ka maqlay inay ahayd man maata yushriku billahi shayئa dakala الnaara ti uu isagu yidhina man maata laa yushriku billahi shayئa dakala اljana taa inay ahayd ayaaba imaka riwaayadan inooguma sugan waana tan dee ruwaada muslim iyada inooguma sugan waxaana dhacay marka la eego kutubta mustakrajaadka qaarkood iyagoo jumladan dambe kaba dhigay inuu ti uu rasuulka ka maqlay ay tahay ta uu isagu yidhina bal taa hore ahayd bal taas ba ay tahay oo iyadu bal matalan markaa waxaan odhan karno isagoo imaam nawowi dariiqu ku jamcinayo oba isagoo waxa weya labadaba maqlay ee laakiin kala iloobay uno kolba mid xusuustay oo bal markaa ta kalena raaciyey lakiin bal haddaan inaan taa odhan aan eegnana ikhtilaaf riwaayadeed inuu jiro kol kol ay noo caddaan weydo ma rasuulku yidhi waayo labadiiba waan haynaa mata hore ee mise ta dambay ahayd waxaa iyada inoo sugan oo xadiidka jaabira inoo soo socday inoogaba sugan isagoo rasuulka ilaahay labadaba ku hadlay oo labadaba rasuulka ilaahi waa ku hadlay labada jumleba waa sheegay markaa waxay la tahay markaa ay tahay un xadiidkan ibnu mascuud walow dee habkani inooguma yimi axaadiista kale baabka ayaa inoo cadaynaysa labadaba rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh inay kaba sugayn kana isaga marka la eego sida loo wariyey marka la eego ruwaada muslim kitaabkan muslim iyo kutubta mustakrajaadka ee yar saasaa dhacday labada xaalaba in kolba mid rasuulka ilahi loo nisbeeye lakin xadiidka imika inoo bilaabmaya ayay labaduba inooguma sugan yihin o aba kan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qrayb qال xadثna abu mعaawiyaةa عan الأعمشh عan abي سفyاn عan jaaبirin raggan waa rag aan soo wada marno marar soo aragne qala wuxu uhi jaaبir بن cabd للahi ata nabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi rajulu nin baa u yimi nin baa u yimi faqaala wuxuu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow mal muujibataani labada wax waajibinaysaa maxay yihiin ujeedadu labada khaslo labada camal ee wax waajibinaya ee midkoodna ay naar waajibin midna ay janno waajibin weeyaane maxay yihiin qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu faqaala man maata ruuxa dhinta laa yushriku biاllahi shayئa dakala اljanata jannaduu gelayaayo markaa muwaxidnimo uu ruuxu ku dhinto isagoo rabbi u shariig yeelahay inuu dhintaa waa muujibo janno waman maata ruuxa dhinta yushriku bilaahi shay xaal uu rabbi ugu sharig yeelayo waxna dakala naaro shirki oo lagu dhintaana naar buu keenaya uu waajibinaya iyadna waa muujibadii naarta waxadaثanii abu ayub alghaylaniyu sulayman ibn cubayd illaahi waxajaaj bnu shaaciri qaala abu أyub الغaylani magaciisa waa kan inoo dhigto waa nin ثiqa ah sulayman ibn cubayd الlahi ma garan karo barhkin sulayman ibn cabdillahi hadduu dhacay kolle waa taxriifun waayo nusooyinka kitaabka qaarkood buu dhacay oo laga yaabo nuskadayda maxamed fuad cabdilbaqi e ee sulayman ibn cubaydillahi weeye magacu waa san وxajaaج <clears throat> بن shaacir qaala xadaثna cabdالmلك بn cmri qaala xadaثna quraة can abi الزubayri abi zubayr ten habeen dhaweyd soo waranay iyo xaaladiisa iyo jaabir markuu wax kabaran waa kan xadaثna jaabir بn cabdالlahi qaala samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu man laqiya allaha ruuxa ilaahay la kulma e waa bacd اlmowt laa yushriku bihi shayئa dakla الjanة waman laqiyahu ka la kulma waa de wixii uu ku dhintay buu kula kulmayaaye yushriku bihi dakla الnaar qaala abu ayuba abu ayub wuxuu yihi qaala abu zubayri can jaabirin maxay tan tahay laba sheekh baa muslim wada leeyahay xadiidka midi waa abu ayub اlghaylani oo waa sheeka hore sulayman ibn cubaydilah midna waa xajaaj waxa weeye ibn yusuf xajaaj ibnu shaacir horeynu usoo maraybe xajaaj kaas weeye labadooduba sheekh keliya ka wada warameen eh, laakiin maxay ku kala duwan yihiin abu ayub maxaa cibaaradiisu ahayd can abi zubayr can jaabirin dee kolleyna markay taa tahay waqfo iyo ka joogsi baa jira kol haddaan lays ibnu sacadna kama horeyn laakiin maxaa iyada riwaayada xajaaj ibnu shaacir ahayd xad can abi zubayr xadaanaa jaabirun tadliiskiisii markaa waan ka badbaadnay waa kaa samaacii caddeeyey tadliiskiisii halkan ahana laga badbaado marka xadaanaa jaabirun o intaasay labadii sheekh ku kala duwan yihin welibana faa'idadaa weyn way nooguma sugantao hadday riwaayadaasun ahaan lahayd yar tawaqufaba meesha iman lahaa la odhan kara laha tadliiskiisii dee abu zubayr laguma yaqaanaaba halkan yimi وxadaثnي isxaaq بن mansur qaal akbarana mعaad wahuwa بن hishaam qaala wuxuu yihi mعaad ibn hishaam wuxuu wahuwa بن hishaam u leeyahay iyo de waa taa aynu hore in badan usoo yar aragnayba xadaثanii abi aabihina waa hishaam dastawa-i waana aynu horeba usoo marnay isaga inankiisaba can abi zubayr can jaabirin ana nabiy الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala bmili waa xadiidka nimankaan kaba soo baxnay bal waxaan leynahay waa xadiidkii ibn mascuud labadii qaybood kaba koobnaa ee midna uu yihi rasuulki ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh midna uu yihi anigaa idhi welibana aan idhi dee iskhilaaf baa jiro imaka riwaayadan aan hayno muslimta dhacday weeye bukhaari saxiixiisana ta dhacday weeye laakiin ususha muslim beerhkood baa lagu arkay iyadoo cagsiga lagu arkay kutubta mtakrajaadkana berhkood ba iyaguna cagsigaa kuba wariyey bal markaa waxaan leenahay labadiiba way inoo sugan yihiin oo xadiidkan jaabir bay inooguma sugnaadeen axaadiista macnahoodna waa cad yahay xadiidkan kalena waaba kan waa xadiis abu dar وxadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جعفr qال xadaثna شعبة عن واصلin الأحdب عن المعrور بن سويد qال أنه qال سمعت abا dri abا dr baan mqlay يحadiث معrور بن سويد ba le raggan imaka dee وkti ma hayo oo tراجim kuma joogsanaya عن النبي صلى الله عليه وسلم isagoo kaba waramaya أنه qاl inuu yihi atاnي جibrيل جibrيل baa ii yimi عalayه السلام fabشhrnيi wuxuu igu bishaareeyey أنahu man maata ruuxa dhintee min umatika umadaada kamid ah laa yushriku biالlahi شhayئa dakla الجanata horena waa bishaare weyne waan soo aragno jannadu gelayaa inaan macnuhu ahayn weligii dee naarimaba taabanayso in badan oo muwaxidiina oo mudnibiin ahaa baa jad naar geli lakin waa laga soo saarayaayo cidi kuma daa'imaysa weeye ama horu u geli ama dib u geli waa taxta almashiia hadduu dembi laha haddaan dembi lahayn bana dee marka horaabu gelaya qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraq habeen sinayso oo habaan waxaade e janna miyuu gelayaa kale xadiis baa inoo dambeeyey rasuulka ilaahay isagoo sidaa ku yihi jaabir maye abudar uu hadalkan yeelan doono su-aasha bal tanna waan kuba fasiraynaa in haba zinayso oo waxa hado jeedadu dembigaa waaweyn ama waxa ha kuba dhacee haddii uu muwaxidnimo ku dhinto arrinku makaasba oo bashaaradan miyuu helayaa qaala wain zanaa wain saraf bal xadiiskana waaba kan riwaayadii xadaثanii زahيr بن xرbi waa markaa waxaan leenahay qultudan abidar baa riwaayada dambe inoo cadaynaysaa inuu leeyahi rasuulka ilaahay weydiinaya isagoo fogeystay oo isiri de zine iyo sariqo ku dhacaysa buu janno u gelaya xadaثanii زahيr بن xرbi وaحmed بن khirash khirashin qaala xadaثna cabdالsmd بن cabdالwariث بn abd بn cabdالwariثi qala xadaثna abi qala xadaثanii xusein الmcaliم عan بn buraydata وcabdالlahi أنa yaحyى بna yacmr xadaثahu أna abاlaswad الdiliya xadaثahu waa sanad dheer isaguna horaanaynu usoo aragnay abulaswad الdili ama duali labadaba waa la yidhaahaa reerka reer du-il baa la odranayey lakiin san bay dee kolley kuwa diili ku dabdiyo iyo reere markaas kolley carbeed oo kaleo nisbadan la diil lahaana waa jireen ama iyo kuwa du-ali yidhaahaa labadaba lakin waa ninkanune أna abalaswad الdiliya xadaثahu أna aba darin xadaثahu qaala ataytu nabiya salى الlahu عalيه wasalam wahuwa naim rasuulka ilaahi baan u imi isagoo hurda caleyhi korkiisana sababun abyadu mara cad huwan uma markaasoo uu hurdayo uu ka noqday uma ataytuhu waan u imi o faida huwa naa'imun waxaaban arkay inuu hurdo waa ka joogsado si anuu rasuulka ilaahay u toosin buu ka noqday uma ataytu haddana waan kusoo noqday walxaal qad istayqada isagoo baraarugoo soo toosay fajalastu ilayhi ay fajalastu waan fadhiistay mufdiin ilayh anoo rasuulka ilaahay la fadhiisanayo dee agtiisii baan fadhiistay faqaala wuxuu yihi ma min cabdin qaala laa ilaha ila اllahu uma maata calى dalik muwaxidnimadaa ku dhintay isagoo taa garanayo aqoonsan ilaa oo la helo dakala اjanata janna waa gelaya qultu waxaan yihi abudar baa odhanaya wain zana wain sarq qaala wain zana wain sarq qultu haddana waa fogeysi uu fogeystay uu ku celiyo wain zana wain sarq qaala wain zanaa wain sarq alaaثan saddex goor baan tii idhi rasuulka ilaahayna saddex goor buu ku celiyey uma qaala fi raabicati ti markii afaad buu ihi calىa ragmi anfi abi dar in abi dar waa kan oo kale waa yar diida uu yar fogay an waa isticdaam iyo istibcaad ruux waxaa sameeyey inuu janno laydhaha waa gelaya uu fogeysanayey ama weyneysanayeyba taas oo kale markaasa calaa raqmi anfi abidar macnaa waa abidar sanduleyntii ayuu ku gelaya macnaa xataa abidar haddaanu raalli ka ahayn hadduu diidan yahay hadduu nacayo waa gelaya weye oo ruuxaasi waa geli de geliduna waa ta soo maray oo hadduu ruux ama dembiba aanu ka dhicin yahay ama dembigiisii isagoo ka toobad keenay toobad nasuuxa saa ku dhintay ha saasuu ku gelaya waayo ataibna dembi kama laa dembe lah haddii laakiin isagoo dembigan aan ka toobad keenin ama dunuub kale muxidana uu dhintay rabbi aanu u shariig yeelahayn waa taxta almashiica ilaahay hadduu doono u ka dhaafiy oo dad kuwa hore en dembiga lahayn buu kala mid dhigi haddii ilaahay doonana wuu qaban oo laakiin hadduu u qabtana dee markuu muddo ku jiro waa laga soo saarayaayo marka dambe januu ku dambaynaya taasun baa macnuu yahay nusuusna waa say dee isugu keen hagaagaysa inu aan kuwa soo isugu aan ku jamcinayno qaale wuxuu ihi macruur abalaswad baa odhanaya fakharaja abudari baa soo baxa walxaal de manaa halkii buu ka tegey walxaal huwa yaqulu isagoo ku qawlaya wain raqima anfu abidari manaa abidar sankiisu asalka hore raqaaq waxay dhahan waa ciidaa la idhaha arqab allahu anfahuna macnuu wuxuu noqonaya alsaqahu biraqaab cid oo dee ha duleeyo weeyo ha ihaanayso ha ku dheshiyo waxa weeyaan cid ama sankiisii macnuhuna marka waxa weeye un calaa dullin minhu ama calaa karahatin minhu isagoo diidan taas aan ogolayn iyo taas raalliba ka ahayn waa gelaya un wain raqimaha fa abi darin babu taxriimi qatlkafiri bacda an qaala la ilaha illa allah subxaana watacala alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله الا انت استغفرك وأتوب اليك اللهم